alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay ducaau sujuudu tilaawa sujuuddii akhrinta qur'aanka la sujuudayey tii koowaad ba marka la sujuud la akrinayey tii koowaad baynu ka soo baxnay talabaad labaad wuxuu odhanayaa allahuma اktub lii biha allahuma اktub lii ilaahay waxaad ii qortaa bihaa sujuudda sababteeda aad igu qortaa cindaka agtaadana aad igu qortaa ajran ilaahay ajri iigu yeel wadacannii ilaahay ilaahayo waxaad iiga dejisaa ood igaga dhaafdaa bihaa sujuudda sababteeda wisran dembi wajcalhaa lii cindaka ilaahayo abaalmarinteeda dukran kayd dhig wataqabalhaa ilaahayow iga aqbal kamaa taqabaltaa min cabdika daawuud sidaad addoonkaagii daawuud ahaaba uga aqbashay ilaahayow iga aqbal xadiidka waxaa warinaya imaamu tirmidi baa warinaya ibnu maaja baa isaguna warinaya xaakim baa isaguna warinaya albani baa markaa ibnu maaja baa isaguna sheekh albanina riwaayaadka qaarkoodna waa tasriixinaya qaarkoodna xasan ayuu ku tilmaamay kuway aimadu warinayaan lafdiga tirmidi oo ibnu cabaas laga warinayo waxa uu leeyahy jaa rajulu ila nabiy salى اllahu alayh wasalam nin baa nebiga u yimi sida ay riwaayaadka kale tilmaamayaanna ninkaa nebiga u yimi wuxuu saxaabigii weyne abu saciid alkhudri ayuu ahaa markaasaa wuxu uhi yaa rasuula اllahi inii ra'aytunii alleyla xalay waxaan is arkay wa ana naa'imun anigoo hurdaa kaannii usallii khalfa shajara sidii anigoo ku tukanaya geed dabadeed fasajadtu waan sujuuday fasajadat sajdatu lisujuudii fasajadat shajaratu lisujuudii geediina waxay u sujuudday dabeetna sujuudaydii fasamictuhaa wahiya taquul waxaan maqlay geedii oo leh allahuma اktub lii biha cindaka ajran wadacanii biha wisran wajcalha wajcalhaa lii cindaka dukran wataqabalhaa minii kamaa taqabalta min cabdika daawuud wuxuu sheegay markaa ibnu cabaas inuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam sujuuday sujuud sujuudaha markaa qur-aanka ka mida markaa waxaan maqlay buuri isagoo leh oo ku ducaysanaya ducadii uu ninkaa saxaabiga ahi uu sheegayay inuu riyadaa geedka kaga maqlay tii oo kale isagoo nebigu sala allahu alay slam ku ducaysanaya ayaan maqlay buu yidhi markaa saasay nebigana sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasna riyo loogu tusay nebiguna sala allahu calayhi wasalam ayuu akhriyay lafdiga ibnu maaja ibnu cabaas weliba laga warinaya wuxuu leeyahay nebiga ayaan agtiisa joogay nin ayaa u yimi markaasa wuxu hi ra'aytu lbaarixata fima yara naa'im xalay waxaan yacni arkay waxa qofka hurdaa uu arko yariya oo kale kaanii usallii ilaa asli shajara anigoo ku tukanaya geed gunteed fa qara'tu sajda waxaan akhriyay aayad sujuudi ay ku jirto fasajadtu waan sujuuday fasajadat shajaratu lisujuudii geedina sujuudaydii bay u sujuuday waayana way sujuuday fasamictuhaa taquulu waxaan maqlay geedii oo leh allahuma xdud canii biha wisran waktub lii biha cindaka ajran wajcalha lii cindaka dukran indaa riwaayaatku intaa alfaada ayay markaa waxay isku yar khilaafsan yihiin ibn cabaas baa wuxu uhi fara-aytu nabiya sala allahu calayh wasalam ayaan arkay qara'a sajda isagoo akhriyey fasajada fasamictu yaquulu fii sujuudihi midla aladii akhbarahu rajul can qowli shajara yani hadalkii geeda uu ninkaasi ka sheegay oo kale isagoo nebigu sala allahu calayhi wasalam leh ayaan markaa maqlay sidaasaa markaa lafdiga xaakimna isagana uu tilmaamayey kaasoo kale laakiin lafdigii hore isaguna la mid ah macnuhuna markaa waxa weeye allahuma اktub lii bihaa cindaka ajran ilaahayow waxaad ii qortaa oo sujuuddan aada igu qortaa adiga agtaada sujuuddaas sababteeda ajri ilaahayow iyo hawaab weyn igu qor wadac ilaahayow waxaad iga dejisaa cani xaya biha wisran dembi iyo culays ilayn dembigu waa culays ku saaran ilaahayow kaana igaga deji wajcalhaa lii cindaka dukran ilaahayow agtaadana kayd iga dhigo camal markaa maalinta qiyaamo aan ku intifaaco oo adiga khaalis agtaada waxoo aan iga burin oo shirki iyo riyaa iyo isu burinin ilaahay u iga yeel wataqabalha minii ilaahay uga aqbal kamaa taqabalta min cabdika daawuud sidaad markaa addoonkaaga daawuuda uga aqbashay ilaahayow iiga aqbal xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa in ducadani ay ka mid tahay ducooyinka la akhriyo marka meelaha qur'aanka la sujuudo aad akhrido waa afar iyo toban meelood oo qur-aanka ka mida ah suuratu alacraaf suuratu racd suuratu naxli suuratu lisraa suuratu maryam suuratu lxaj oo laba meelooda ah, suuratu furqaan suuratu namal suuratu sajda suuratu fusilad suuratu najmi suuratu lishaqaa suuratu lcarab iyadu tasaad kama mid ahaa min casaa'im sujuud iyadu kama mid ahaa oo iyadu sida kuwan kale waa adigi maadka culimada qaarkoodna shan iyo toban ayay kaga dhigaan waana sujuudu tilaawa waa sunna ee waajib maaha sida raajixa markaa cinda aqwaali ahli اlcilmi min aqwaali ahli اlcilmi wayo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam intuu suuratu najmi akhriyay ayaan u sujuudin marka waa sunne inuu sujuudo qofka akrinaya iyo ka dhagaysanaya iyo ka maqlayba inuu akhriyaa waxaanay culimada qaarkood yidhaahdeen yushtaradu lisujuudi sida ibnu qudaama oo kale uu sheegaya yushtaradu lisujuudi maa yushtaradu lisalaati naafila wixii salaada sunnaha loo shardinaya baa loo shardiyayaayo aطahaara min alxadaث wالnajis inuu ka daahir yahay wastardi اlcawra waistiqbaali اlqibla wالniya intaasoo dhanba waa loo shardiyaa halkaa culimo kale ay leeyihiin looma shardiyo salaatu nafli طahaara can اlxadaث wالnajs wasadri cawr waistiqbaal waxaasoo dhan looma shardiyo waxay culimada qaarkood dee waxay leedahay niyadii oo takbiirtii bay leedahay oo tii rukuucda oo salaam naqsigii bay leedahay culimada qaarkoodna laa yushracu lsujuudi tilaawati takbiirat اlixraam walaa taxliil midnaba male waa sujuudda keliya ee qofku uu ducadaa ku ducaysanayo wey saasay markaa fuqahaduna ay isugu khilaafeen baabu tashaahudi waa tashahudkii iyo atixiyaadsigii tashahud asalkiisu waa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxamadan cabdu warasuul inuu qofku yidhaahdo waxaase looga jeedaa atixiyaadkii oo dhan oo atixiyaadkii baa lagu magacaabay tashahud lagu magacaabo leanna waa qeybtii ugu muhiimsanayde dee shahaadateynkii weeye saas dareed baa tashahud loogu magacaabay wuxuu odhanayaa ataxiyaatu lilah wالصalawaat wالطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعalى cibaad اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxameda cabduh warasuuluh ayuu odhanayaa oo macnaheedu yahay ataxiyaatu yacni weyneyn oo dhan baaqi ahaansho daa'im ahaansho nabadgelyo ama yacni salaam iyo wax laysku weyneeyo oo dhami ilaahay bay u sugnaadeen wasalawaatu salaada faral iyo sunnaba ilaahay ayay iyaguna lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen waatayibaatu wixii wanaagsanay oo dhammi ilaahay bay u sugnaadeenoo hadday sifo iyo afcalkuwa ugu wanaagsan baa ilaahay u sugnaaday allahu طayibun fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi waa mid wanaagsan acmaasha addoommadana wixii wanaagsan unbuu ku leeyahay hadalladooda wixii wanaagsan ayuu ku leeyahay ilahi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu wixii wanaagsan oo dhan baa ilaahay u sugnaaday asalaamu nabadgelya calayka korka qaato ayuha الnabiyu nebiga waraxmat ullaahi iyo ilaahay naxariistiisa wa barakaatuhu iyo barakooyinkiisu korkaaga ha ahaadaan assalaamu nabadgelyo iyo salaami calaynaa korkayaga ha ahaato marka assalaamu calayka ayuha nabiyu asalaam waa min asmaa illaah ceeb iyo nuqsaan iyo aafo iyo fasaad oo dhan yacni waa kii ku sifaysnaaye ilaahay saali min kulli ceybin wanaqsin ah waafatin wafasaad ka magan ka nabadgale ka badqabay macnaha ilaahay wax kasta oo xun ilaahay ahaa kaa nabadgeliya ayay ka dhigantay assalaamu calay markaa waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisuna korkaaga ha ahaato wa barakaatu ilaahay barakooyinkiisuna baraka fi lxayaa baraka bacda almowt yacni diintiisa iyo atbaacdiisu markaa inay badataa korkaaga ha ahaato assalaamu calayna nabadgelya annagana korkeyga ha ahaato wa calaa cibaadillaahi asaalixiin iyo addoommada ilaahay oo wanaagsan oo dhan addoonka saalix waxaa la yidhaahdaa marka uu xaqa ilaah iyo xaqa ummaddu ku leedayba ka soo baxaa saalix la yidhaahdaa mid nool mid dhintay yacni mid dh cir joogiya mid dhul joogaba yacni ha ahaata nabadgelyaasi korkiisa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisii iyo rasuulkiisii inuu yahay xadiidkan waxaa warinaya imaamu اlbukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaanay markaa ku warinayaan iyo aymo kaloo fara badanna waa la warinaysaayo waa ka ugu yacni aimadu soo saaridiisa ay ugu badan yihiin sida uu ku yimina waxay ahayd waxaa la leeyahay tashahud cabdillaahi bn mascuud baa la yidhaahdaa waa taxiyaadkii cabdillahi bn mascuud uu soo wariyey wuxuu leeyahay wuxuu ibn cabdillahi bn mascuud kuna idaa sallaynaa khalfa nabiy nabiga sala اlه alay sl markaan ku daba tukanno waxaa loo jiray asalaamu calaa jibriil wa mika-iil assalaamu calaa fulan wa fulan waa berigii hore salaami jibriil korkiisaata mika-iil korkiisaat hebel iyo hebel salaami korkooda ha ahaato dabeetee nabiga sal sl ayaana soo daymooday markaasaa wuxu uhi in allah huwa salaam ilaahay ka salaamka ahee magaciisa asmaadiisa assalaamu ka mid yahay weeye ka naqsi iyo xumaan oo dhan ilaahay ka badbaaday isaga weeye faidaa salla axadukum falyaqul ataxiyaatu lilah wsalawaatu wاطayibaat assalaamu calayka tan ayuu yidhi lafdiga bukhaarina isagana sidaasi leeg ayuu ahaa kaa waxaa la yidhaahdaa tashawudu ibnu mascuud baa la yidhaahdaa waxaa jira ataxiyaadyo kale oo a'immada qaarkoodna ay doorteen oo saxaabiye kale ay nebiga sala allahu alay slam ka warinayaan sida dee kaynu inagu naqaano ee imaamu shaaficina uu doorto waxaa la yidhaha tashahudu cabdillaahi bnu cabbaas ayaa la yidhaahdaa waxaana warinayaa imaamu muslim baa warinaya waxa uu leeyahay cabdillaahi bnu cabbaas kaana rasuululah yucallimuna tashahuda kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan sida uu suurad qur-aankaa noo baraabu ataxiyaadkana noo beri jiray fakaana yaquulu altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalى cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah washhadu ana muxamada rasuulu اllah kaas weeye waa tashahud ibnu cabaas waana ka imaamu shaafici uu doortay waxaa jira tashawud kaloo cumar bn khaaab tashawudu cumar bn khaaab isagana la yidhaahdo imaamu maalik baa muwaaa ku warinaya imaamu shaafici baa musnadkiisa ku warinaya waana markaa sheekh albaanina waa tasixinaya waxa uu leeyahay cumar bn khaaab kaana wahuwa calى lmimbari yucalimu naasa tashawud yaqulu qulu ataxiyaatu lilah azaakiyaatu lilah alطayibaatu asalawaatu lilah asalaamu calayka iyaguna kaana azaakiyaatu ayaa markaa la socotaa abi muusa alashcari ayaa isaguna jira oo ataxiyaatu alطayibaatu asalawaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu oo isagana uu warinayo imaamu muslim isagana uu warinayo dhammaantoodna way wada sugan yihiin waxaana wanaagsan si aynu soo marnay ee ducaa tashahudkaba ducaa-uliftitaax iyo aynu ku soo maraynay markay adkaarta iyo adciyada alfaadda iyo salliga nebiga sala la alay sl inoo iman doona iyo alfaad kala gedisan ay ku soo arooraan inaad hadba marba mid qaadato oo aad markan ku adxiyaadsato markan kale ku adxiyaadsato markan aad ku adxiyaadsato istiftaaxa salaada marka qirada ka hor inaad marba mid akhrido oo salliga siiqooyinka nebiga sal l sl ay ku timi hadba mid mar inaad akhrido sida saxda ahi waa oo aanad kulminin mid qurhowna aanad markaa ka laalaadin waayo waxaa la doonaya litafcala sunata fi lwajhayni wa taxfada sharca bidi nawcayni siduu markaa sheekh maxamed saali cuthaymiin manduumadiisii ku lahaa wafcal cibaadatan idaa tanawwacat wujuuhuha bikulli maa qad waradat litafcala sunata fi lwajhayni si aada sunnii labada wajo ugu dhaqanto wa taxfada sharca bidi nawcayni sharcigana aada ugu ilaaliso labada noocba ilan sharcigu wuxuu ku ilaashamayaa ku dhaqanka ku camalfalkaasi haddii kale intan unbaa soo hadhaysa waxaa kaloo dhiiri gelinayaa maadaama atixiyaadyahaasi ay wada sugan yihiin dadku kaa ay yaqaaneen oo weliba kan siyaadaad ka leh in loo daayo oo dhallinyarada iyo markaa ardayda kaa ay yaqaaneen ee madhabka shaafici qabo in loo daayo oo aan mid kale loo harin xilliyadii qaxoontiyadii baa nin ah, macaracamad haysay ayaa ataxiyaatu lilah asalawaatu watayibaatba u usoo dhigay dee dadkii waaweyne ee guriga joogay unbaa caruurtii oo saa ku atixiyaasanaysa maqlay dee buuqii ka dhacay baa ka dhacay yani diintiiba waa laga bedelay salaadiiba waa laga bedelay baa lii ilaa yog garanayaane maxaad uga bedelaysaa adigu kii ay yaqaaneen oo sugan u daa ha ka bedelini oo madhab kale ha ku soo rarina ka ay yaqaaneen mar hadduu markaa sugan yahay uu nabigii sala la alay ka sugan yahay kaa uda adugu kaad ku qanacday ku atixiyaato laakiin ummadda kaa ay taqaanay uda maalina weyd baan hablo aan jaamacad u dhigayay baan ku urhi atixiyaatu almubaarakaatu bal tiina ku atixeystaa bal farta ha taagto mid quri way taaged mid otay anugu islaam baan ka maqlay bay tiri islaam ayaan ka maqlay shaaficiyada islaamiya bay ku hadhiyeen markaa odayaashii dhalinyaradii markaa ka socotay laakiin waan kusoo celinayna insha allah marka waa kuwa kala gedisan markaa tashahudkuna ee aynu aynu aynu markaa soo tilmaanay asalaatu cala nabiy sala la slm bacda tashahud marka intaynaan taa ka gudbin dee waxa markaa xadiidkan inoo tilmaamaya inay qaababkii nebigu sala اllahu alay slm ku atixiyaadsan jiray ay markaa tani ka mid tahay iyo kuwa kale markaa aan sheegnayba sidaana markaa qofku ugu atixiyaadsado dee weliba rug atixiyaadka dambe waa rugni arkaanta salaada ka mid aho haddii aanu markaa qofku dee ku atixiyaadsanin waxa weeye salaadiisiiba ma jirayso ka hore iyana markaa sunne ayuu markaa noqonayaa dee waxyaalo fara badan ayaanu markaa tilmaamayaa halkaasuna assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi khitaabka ayaa waxaa ku soo arooray duruuqda xadiidka ibnu mascuud waxa tilmaamaya xilliguu nebigu noolaa iyo xilligii markaa uu geeriyooday in markaa la kala duwayo oo wuxuu leeyahay markuu nebigu nala jiray ee uu noola assalaamu calayka baan odhan jirna markii la qibdoodinaya assalaamu cala anabiyi ayaan odhan jiray oo khitaabkan waan bedeli jiray assalaamu cala anabiy alxaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay waxay ziyaadadani u muuqataa inay markuu nebigu noolaa assalaamu calayka ayuha nebiyu bikaafi lkhitaab fii xayaati nebiy inay odhan jireen markii uu nebigu geeriyooday inay khitaabkii ka tegeen u lafdulghayiba assalaamu cala nebiy inay yidhaahdeen sidaasana markaa sheekh albaaniga kitaabkiisa sifatu salaati nebiy uu ku tilmaamayaa arrin ay markaa saxaabadu isku waafaqsanaayeen inay ahayd laakiin waa mas'ala markaa khilaafiya sida markaa raajaxa ee xoogga badanina waa in loo daayo atixyaadka sidaa nebigu sala اllah alay slm ugu dhawaaqay intuu noolaa saxaabadiisiina markaa in fara badan oo ka midi intuu noolaa iyo intuu markaa geeriyoodayba ay sameeyeen oo cumar binu khadaab oo dee ku taagan mimbarka ayaa asalaamu calayka ayuha nabiy saxaabadin ay wada maqlayaan ayaa markaa lahaa markaa sideedaa in lagu daayo aan waxba laga bedelin ayaa markaa oo markaa xoog badan oo saasay khitaabkaasu markaa odhanaya asalaatu cala اnabiy sal sl bacda tashahud waxa weeye ku saliidii nabiga sala اllahu alay sl lagu saleeyey ataxiyaadka kadib isaguna wuxuu ka mid yahay arkaanta salaada ayuu ka mid yahay muxuu odhanaya allahuma salli calaa muxamadin ilaahay ou nebi moxamed ammaan wacala ali muxamadin iyo moxamed ahlkiisa kamaa salayta calaa ibraahiima ibraahim si aad markaa ugu saleedo ammaantay wa calaa ali ibraahiima iyo ibraahim aalkiisa innaka adigu xamiidun mid markaa maxmuud ahoo la mahadiyo ayaa tahay majiidun oo la sharfiyo oo sharaf leh allaahuma ya allow baari calaa muxamedin barakee wa calaa ali muxamedin moxamed aalkiisala barakee kamaa baaragta calaa ibraahima si aad u barakaysay wa calaa ali ibraahima fi lcaalamiina aada ugu barakaysay innaka adigu xamiidun majiid ayaa tahay tan waxaa warinayaa imaamu lbukhaari ayaa warinaya iyo imaamu muslim ayaa warinaya lafdiga bukhaarina wuxuu ahaa cabdiraxmaan bn abi layla ninkaa taabicigaaba wuxuu leeyahay kacab ibnu cujra saxaabigaa ayaan la kulmay markaasaa wuxu uhi ma ku hadeeyaa hadiyo aan ka maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan idhi haa dabeedna wuxuu gu ihi rasuulka ayaan weydiin waxaanu ku nidhi yaa rasuul اllahi kayfa الsalaaةu عليكم ahl اlbeyti faina allaha qad callamanaa kayfa nusalimu عليكم siaan idiin salaamayna ilaahay baana baraye sidee ayaan idinku salinaa markaasuu uhi quuluu allahuma sali calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa salayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacala ali muxamedin kamaa baaragta calaa ibraahima wacala ali ibraahima inaka xamiidu majiid yacnii alfaado kala gedisan ayaanay ku soo aroortay oo sheekhu ilaa laba uu inooga soo qaatay marka allahuma salli ilaahay oo ammaan wey calaa muxamadin abu caliya tafsiirka markaas imaam lbukhaari hanaa ullaahi cinda almalaa'ika wa ammaan ilaahay uu ammaanuu xuso malaa'igta agteeda ilaahay ou nebi moxamed ammaan oo xuso malowlaclaa oo ku xus wa ali muxamadin iyo nebi moxamed aalkiisa allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin iyo nebi moxamed aalkiisa aalka nebigu waxay idhaahdeen culimmadu waa kuwaai ay sadaqadu markaa xaaraamta ka ahayde reer bani hashim iyo reer bani mualib qolyaha weeye markaa ay sadaqadu ay ka xaaraantay inasaqa laa taxilu limuxamedi walaa liaali muxamedin waa kuwa culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen aalkoo nebigu waa duriyadiisa iyo duwarkiisa oo gaara aalka nebigu waa atbaacdiisa ilaa qiyaamaha cidda raacsan iyo mee aalkiisu waa ummaddiisa kuwa ilaahay ka cabsadana waa la yidhi mararka qaarkoodna dee waa la israaciyaayo aal iyobaa markaa la israaciya atbaac marka aal iyo atbaac haddii la israaciyo aalku dee muminiinta qaraabadiisay noqonaysaa aal iyo asxaab iyo atbaac haddii la israaciyana aalkiisu waa qaraabadiisa mu'miniinta ah asxaabtiisa waase atbaacduna waa kuwii dee diintiisa ku raacay ayay noqonaysaa marna mufrad bay too macno ballaaran bay noqonaysaa marna waxyaalo kalaa la socdo khaas ayay noqonaysaa kamaa sallayta calaa ibraahiima kaafgaa waxay yidhaahdeen waa kaafu tacliil oo kaafu tashbiih maaha oo yacni waxaa la isweydiiyaa had iyo gooraale labada shay ee laysku shabaho ka mushabahu bihigaa ayaa waxaa la iskaga shabahayaa ku xeldheero ka mushabahayna wuu ka hooseeya oo markaa waxay ka dhigantay dee moxamed iyo aalkiisuba ibraahim iyo aalkiisa waa ka fadli badan yihiin haddana waxaa la yidhi ilaahay ow ku sali si aad ibraahim iyo aalkiisa ku saliday oo kale inuu ibraahim iyo aalkiisu markaa haddii ay halkaa kaga horeeyaan ayaad moodeysaa marka culimo fara badan waxay kaafku waa kaafu tacliilo bimacnaa waa min baabi tawasul bificli illaahi saabiqo waxa weeye ilaahay ow ku salli oo ammaan nebiga alkiisaba dee horeba waa adigii ugu saliyayo bimacnaa ka dhigan tahay ibraahim iyo alkiisiiba oo markaa tashbiih ma aha culamada qaarna waxay leeyihiin waa baabu tashbiiho yacni waxay leeyihiin waxa halkan iskaga shabahayaa ee ibraahim kaga horreeya waxa weeye aala ibraahim waxaa ka mida ambiyo ah aan aalka nebi maxamed aan ku jirin markaa marka loo dalba nebi maxamed iyo aalkiisaba salaadii markaa ibraahim iyo aalkiisa u sugnayd oo ambiya ka mid yihiin dee aalka nebi maxamedna waxa u xasilaya ayna helayaan dee wax ku dhow wixii ay ambiyada aalka nebi ibraahim ka tirsanaa ay heleen oo kale ayay ayaguna u xasilayeen kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima iyo ibraahim aalkiisaba inaka adigu xamiidun mid mahadiisu ay badan tahay weeyo oo la mahadiyo addoommadiisu ay mahadiyaan majiidun oo markaa sharaf iyo ixsaan iyo karaamo badan ayaa tahay almaajid yani sharaf iyo karam leh ayaa tahay ilaahayu wabaaric calaa muxamadin ilaahu nebi moxamed barakee wacalaa ali muxamadin moxamed aalkiisana ilaahayow barakee khayrkooda iyo karaamadooda ilaahay u ziyaadi kamaa baaragta lanna waad barakaysa bay ka dhigantay liannaka baaragta cala ibraahima wacalaa ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid markaynu kaafu tacliil ka dhignaynaa kaafu tashwiih aynaan ka dhigin haddaynu markaa kaafu tashbiih ka dhignana dee waa sidaa aynu soo sheegnay ayaa lagu xallinayaa waxaynu markaa ka qaadanaynaa markaa xadiidkan yacni kayfiyadii iyo qaabka nebiga sala allahu calayhi wasalam ay tahay in loogu saliyo salaadda dhexdeeda warata ilaahay leeyahay ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimu tasliima kayfiyadii qaabkii waa sidaa nebigu sala allahu alay slam baray inta ugu yar ee culimmada isku waafaqsanya allahuma salli alaa ah, allahuma salli calaa muxamedin ama sal allahuma calaa muxamedin weeye allahuma salli calaa muxamedin intaasaa ugu yar allahuma salli wasalim calaa muxamed inta ugu yar waa intaa waayo waa intii aayaddu salluu calayhi wasalim utasiba ay tilmaantay inuu markaa qofku salli iyo siiqo markaa isagu ikhtiraacdo oo isagu noocuu doono markaa u dhigto ma aha taana hadduu ilaahay wax kaga doonayo hadduu doonayo nebi maxamed salliguu hi ugu saliya ilaahayna amray inuu ku saliyo kaasuu nebi maxamed yidhi ugu saliya buu ugu saliya mid dariiqa leedahay iyo mid wadaad hebel leeyahay iyo mid cid kale leedahay toona yacni ugu salii maayo hadduu ilaahay wax kaga doonayo ee taawin amray waa taa nebi maxamedna uu sidaa igu saliya sidaa ay ku soo aroortay baana markaa loo akrinayayo calaa muxamedi wacala ali muxamedi adigu sayid iyo waxba ku dari maysid tanqiis marka aada nuqsaaminaysana ma aha adkaartana sidaynu arki doonno in la kordhiyo maaha siday ku timi waa ina nebigu sal la sl noogu sheegay waa la yidhaha waayo nebi maxamed baa yidhi sidaa dhaha calaa sayidina maxamedin wuu odhan kara ama alaa nabi ama calaa rasuulilah maxamedin wuu odhan kari lahaa dhaha laakiin calaa muxamedin buu yidhi saasaa la odhanaya markaa tanqiis markaana nuqsaaminayo xadigiisa qadrigiisaba hoos looga dhigayana kuma jiraano ma waxaa kaloo lay allahuma salli calaa muxamadin ilaahu nebi maxamed ammaan wa calaa iyo dumarkiisa wa iyo tafiirdiisa kamaa sallayta calaa ali ibraahima ibraahim alkiisa sidaad markaa u ammaantay wabaarik calaa muxamadin nebi maxamed barakee wa calaa aswaajihi barakee kamaa baarakta calaa ali ibraahim saad u barakaysay inaka xamiidun majiid ilaahayow adigu markaa mid la mahadiyo oo sharaf la ayaatay xadiidkana bukhaariyo muslim ayaa warinaya waxaana laga warinaya abi xumayd saacidi waxa uu leeyahay waxay saxaabadu ku idhaaheen kayfa nusalli calayka markaasaa wuxu uhi waxaad tidhahdaan allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aswaajihi waduriyatihi kamaa sallayta calaa ali ibraahima wabaarik calaa muxamedi wacalaa aswaajihi waduriyatihi kamaa baaragta calaa ali ibraahima inaka xamiidu majiid warataynu tilmaamaynay in salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam isna siiqooyin iyo alfaad kala gedisan inuu ku yimi oo ay tahay markaa sidaa ugu yimi hadba inaad mid markaa kugu sallido ayaa markaa habboon laakiin iska jir haddaad amarkii ilaahay qaadanayso salluu calayhi wasallimu tasliima waa inaad siiqooyinka nebi moxamed sala allahu alay slm ku yidhi iigu salli mid ka mida aad ugu sallidaa haddii kalood adigu middaa duuntay iska sabaysato naba amarkii ilaahay maad fulinin waayo amarkii ilaahay see loo fulinayo nebi maxamed baa inoo sheegay saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen wax walba nebiga kuwa ka qaata sidee baanu kugu sallinaa bal ilaahay ku salliya buu yihi markaasuu yihi sidaa iigu salliya marka adigu si kale ha ugu salliya allahuma salli calaa muxamedi ilaahu nebi maxamed ammaan wa calaa aswaajihi iyo dumarkiisii daahiraadka ahaa wa duriyatihi halkaa iminka aynu aswaajdiisa aynu markaa dee aynu sidaa leenahay xadiid saxiixii inoogu sugnaatay nimankaa shiicada ah iyagana shahaadadooda waxaa ka mida ay dadka u qabtaan wa ashhadu ana cumara ana abubakr wa cumar fi nnaar wa ana caaishata wa xabsata fi nnaar ayaa iyagana tawxiidkooda ka mid a halkan inaguna saa waamanayno dad baa moodaya dad dhowinay yihiin وذuriyati iyo tفirtiisa allahuma صل عlى mحamedi وأزwaaجi وذuriyati kama صlayta عlى إbrahima وعlى آli إbrahima في الcaalamiina inaka xamiid majيid markaa inay ka mid tahay ayayna tusinaysaa markaa salliga nebiga sala allahu alay wasalam sidaa markaa iyo siiqadaa ujideeyena mid ka mida loogu saliyo darisku halkaa inagu joogo allahu aclam